taarifa noqdo mase sharxan oo kaleo la tafriiqiya haba noqotee ayaa wuxuu isagu cibaaradan isagoo sharxayaa daain ayaa wuxuu yidhaahaa macnaheeda isagoo leh nalzamu ljamaacata wanatruku shuduuda macnaha jamaacadan laasimaynaa baa macnuu yahay shuduudkaan kaba tegaynaa falaa na'ti bicamalin walaa biqowlin shaadin laysa calayhi camalu lmuslimiina wa qowluhum marka lama imanayna camal ama qowl la iman mayno shaad ah oo muslimiinta camalkooda iyo qowlkooda aanu kuba sugnayn waayo kaasi wuxuu keenayaa lianna hada yufariqu lkalimata wayuxdit alcadaawa kelimadii muslimiintuu kala jebina furqadan buu keeni uu leeya waan ka dheeraanaynaa cadaawuu meesha dhalinaya marka kol haddii ay dadkii muslimiinta ahaa dee manhajkii kitaabkiiyo sunnaha ay isugu tagaan ooay dariiqa kuba socdaan in bal maalan iyagii wixii ay kuba sugnaayeen qowl maalan markaa shaad ah iyo waxyaalahaasoo lalaba yimi xataa dee bacda ahlicilmi qowmkood haba lala yimaado taa lagu kala jebiyo balbele iyo lagu geliyo bal maalan shaki iyo taasoo kale waxtoo ma bannaan uu ka cabiraayo fashuduud walmukhaalafaatu laa tajuus marka waxaana dee weliba arrimahaas in isaga hubsado aynan baadhbaarin meelaha ka soo faqin fi aqwaalin wa afcaalin mahjuura aqwaal iyo afcaal mahjuuro ah oo dee jamaacadii muslimiinta iyo qowlkoodii aan ahaynba oo xataa qaa'il dee maalan taqdiirkiisale halaba yimaadee aynaan meelaha ka soo baadhbaadhin oo dadka umuurtoodii aynaan ku tashuush gelin bal adigu dadkii muslimiinta jamaacadoodii baan laasimaynaan marka wuxuu dhi waxay u arkayaan aldalaala walghawaayata fi shuduudi can aljamacati walkhilaaf walikhtilaaf calaa umuuri diin waa alfaado saan soo sheegayo ashuduud iyo alikhtilaaf iyo lafdiga furqee dambeeya iyo waa isla wada mid uno ujeedadiisa uu leeyahayna ama way isku dhowdhowyiin xaggii macnaa oo bal maalan markaa ujeedadiisna waataa waliqaamati wagayri alikhtilaaf cala umuuridiin way taal lafdigan waliqaamatiidan oo waxa weeyaan dhigtay kollay xasba dilaacihi oo dee walaalka ima majmuuca sharaxyadii kitaabkan ka midoon cibaaradan yar tatabucay oo dee toddoba sideed dhici karta inay gaadhaan warta kubaysa lakiin kitaabkan u leeyaho alaalbahiya kitaabkan sharaxa weyne daxayo kusoo ikhtisaariyey waa isla cibaaran had iyo goor laba jaanib buu kaba dhigaayo jaanibka labaad ee maalanna marka horena intuu yar hadalkiisii khulaaseeyo marka dambana nooc sharax oo kaleo asiraya waxyaalaha uga rogo oo muddo taasi kan isku mid yihiin way kuba sugnayde laakiin lafdigan aliqaab dhan kitaabkiisaasna way dhacday kana way kuba sugan tahay laakiin waxa halkan bal laftiga iqaamadu inuu taxriif yahayo in kale taas imay caddaanoo bal imanka halkan waxaan odhan karaa maba jirto dee laftigan macnihiisa ima caddaan bal hadday cid kale waxu muuqatana iyada sheegi doona laakiin laftigan halkan macno uu ku leeyo aliqaama aan kuba sharxo eh, xasba dilaacina intii dee shuruuxdaasoo la arko dee sidaan soo sheegaya majmuuca sharaxyada ka mida ayar tatabucay wax dee cibaaradan iyo dee meelihii kale xataa kutubtii sunnaha ee bal wixii aan heri karayey cibaarada soo dhigtay ma jirto isagaana laakiin kitaabkiisa kalena dhacday oo dee ma garan karo waa ina isla cibaaro labada kitaabe cibaaradan bal imaka insha allah haddee wax kale ay cadaalaan ba waqti kale umaan sheegi iyo walfurqati haddaba eeg waxay u arkaan aldalaala waalghiwaayata fi shuduudi taas bay u arkaan waxaa kaloo bal maalan iyaduna aldalaal waalghiwaaya ay u arkayaan waa fi lfurqati furqada dadkii muslimiintaha jamaacadoodii la faaruqo waa bima yataratabu ay cibaaradu yar kala reebay ee hadalkiisi hore waxaa wanatajanab shuduuda wlkhilaafa wlfurqata haddii aan halkii hore raaciyo wada yatajanabuuna alkhuruuja can jamacati lmuslimiina wayatajannabuuna waxaa kale ka dheeraanayaan alfurqata furqada jamaacadii muslimiinta ay kaba baxaan bimaa waa bisababi maa yataratabu waxa iyada kaba ratimaya calayha cala alfurqati oo min shaqi sufuuf lmuslimiina muslimiinta sufuuftoodii la dilaaciyo la kala jebiyaba ah ilaahayna waxaa amray xarigiisa in la wada qabsado la kala tegin walaa tafaraquu kul haada haddaba umuuraha dhammaanteed markaa laleeyahay shuduudkii iyo inay markaa wixiiba iskaba fogaanayaan oo wixii maa calayhi ljamaaca ayay ku dhegayaan waa maa daamat jamaacatu lmuslimiina inta ay tahay jamaacada muslimiintu qaa'imatan mid ku sugan calaa amrillahi ilaahay amarkii oo cala alxaqi walhudaa xaq iyo hanuunkii ku taagan oo kuba dhaqmaysa walamri bilmacruufi wannahy can ilmunkar macruufkii la farayay dadkii munkarkii lagaba reebayay kuba sugan waama ida fasada annaasu dadku hadday fasahaadaan wa budilat asharaa'icu sharaa'icdii la bedelo wa saarat isunatu sunno ay noqotay bidcatan bidco dadka ay u arkaanba shaygii sunno aha bidca inuu yahay walbidcatu bidcadina sunnatan dariiqa mutabaca oo dee waxay dadku garanayaanba iyaga agtooda ma'luufa ku ay noqoto walmunkaru munkarkii uu noqdo wixii munkarka sharcan ah macruufan wax la yaqaano oo fiican oo iyaga agtooda kuba toosan walmacruufu xagga sharciga wixii macruufka ku ahna munkaran munkar uu iskuma bedelo xiinaida markay xaaladu taa tahay fasaadkaasi uu yimaado xalla lictisaalu markaa ruuxu dadkii kaba dhex bal dee jamacadood iyo jumcadood haba xaadireen laakiin uu dee iskagaba dhex baxo walinfiraadu ictizaal iyo dee waxa weyaan walinfiraadu gooni noqod caninnaas dadka dee axwaashoodu taatay laga gooni noqdaa markaa wuu banaanaanayaa wictisaalu firaqi lhawa wadalaala firqooyinka iyo kooxaha dee firaqu lhawa wadalaala in laga dheeraado oo dee markaa laga fogaado o laga baxo arrintoodii oon dee waxa weeyaan wax lagu darsanee faraa lagaba qado laga dhex baxo laga gooni noqda taasna markaasay dee ama wax laazima bay noqonaysaa kama filxadiisi xadiidkii sii kuba sugnaa oo markii waa xadiidkii dheeraayee xudayfatu bnu yamaane rasuulka ilaahi wax weydiiye markaa amray jamaacada muslimiinta inuu dee ku dheganaado markaasa wuxuu wuxuu haddii aanay dadka muslimiinta jamaacada u sugnaanin dee xaq ku taagan oo la haysan karo lagu dhex jiri karo markaasaa wuxuu yidhi factazir tilka alfiraqa kullaha firqooyinkaa kale oo dhan ee khilaafsan maa calayhi jamaacatu lmuslimiin dee awala ay ahaydba in faraha ka wadaqaad ka dheerow walow anta cadda haba noqoto inaad qaniinto biasli shajaratin geed guntii aad qaniinto xataa yudrikaka almowta ilaa geeridu kaa soo haleelayso ujeedadu markaa kol haddii dee dadka ay fasahaadaan xaaladu ay taa noqoto waxaa dadka ay ku sugan yihiin baa jamaacadii un ah sunnigii un ahay ku dhex jirtaas iyada ma imanayso diintaadii ku dhegano weeye dhibka saa ku gaadho wuxuu uhi sheekhu nuxibu waxaanu jecel lahay haddaan ahla sunna waljamaaca muctaqadkoodii buu kaba hadlayaa wixii dee usuushii ahla sunna waljamaca inooga hadlayaa ahlalcadli cadaalada dadka wehelka iyo walamaanati amaanada dadka wehelka ayaanu jecel lahay wanubqidu waxaan nacaynaa ahlaljawri jawrka dadka wehelka iyo walkhiyaanati khiyaanada ayaan nacaynaa arrinkan hadal baa inoo horeeya casharkii shalay aan kuba soo aragnay oo ahaa walaa nara alkhuruuja calaa a'immatina wa wulaati umuurina wain jaaruu walaa nadcuu calayhim walaa nanzicu yadan min daacatihim wanara daacatahum min daacati illahi caza wajalla fariidatan maa lam ya'muruu bimacsiya wanadcuu lahum bisalaaxi waalmucaafaat taas baa inoo horeysay hadalka nakaasu aad munaasib ugu yahayo macnaa waxaa hadalkan inooguba sugan ama fiqradan baraarujin dee uu sheekhu inagu baraarujinayo calaa ana wujuuba samci wadaacati liwulaati alamr dadka iyagu madaxda ah inlaydhi ha la maqlo oo ha la adeeco taasi ay waajibtay xataa jawr ha laba imanayeen in dee iyadii lagu daba tukanayay iyaga bal a'imada dee sidii noo horaysana khalfa al a'ima abraaran kaanuu am fujaaran abra haba noqdeen ama fujaar haba noqdeen taasi arrinkeedu inaanu ahayn simid la simayo dadkii abraarta iyo dadkii fujaartaa la simayo iyadoo la simayo aimadii a'imada cadliga ahayd iyo aimadii a'immada jawrka ahayd ama madaxdiisa xaggaa jawrka laba simayo ee bal arrinku waxa weeye midi waa wixii dee mafsada iyo ay kaba ratimayso in layskaba daayo oo laga dheeraado khuruujka cala al wa injaaru taasi waa mid laakiin xagga kale dadka iyo ahlalcadliga cadaalada wehelka ammaanada wehelka xuquuqdii gudanaya ilaahayo xuquuqdii dadka owlaada ah iyo dadka kale bal maalan iyaguna cadaalada wehelka saalixiinta ee toosan yaanay ahaanba madaxdee kuwa waan jeclaanaynaayo dee alxubu fillah walbuqdu fillah baa jira kuwan iyagu aimada iyadoo laba yidhi ama owlaada laba yidhi dee waxaweyaan daacadoodii macsiyadii ha ku adeecina laakiin daacadoodii ha ka bixino iska ilaaliya khuruuj ah iyagii ka dhex baxdaan dee daacadoodii a kaba baxdaan iyadoo taa la yidhi haddana taasi macnuun ma aha waxa ay ku jiraan in lagu jeclaanayo marka laleeyaha loo duceeyena oo waan u ducaynaynaa saa shalay soo marnayna macnuun ma aha isagoo waxa ay kuba jiraan in caafimaad iyo cumri dherar iyo waxyaaliyo loogu duceeyo ducadu waxayd ilaahay inuu hagaajiyo xaqa garansiiyo soo hanuuniyo ayay ahayd oo bal maalan xilkan weyne ay hayaan iyo ammaanadan uu ka dhigo kuwa gudanayuu taa garansiiyo ayay ahayd imaha waxyaalaha kale bacda ahlilcilmi waxaan filaynu ghazaali ahaa ayaan filaya imika dee waa waqti hore un imika bal halkii ayaa hadalku wuxuu ahaaba ninka nin daalima ugu duceeyo cimrodheerar oo kale wuxuu jeclaystay arrinku wuxuu noqday inwuxuu jecelaya markaas ama arrintiisu ay noqonaysaa in ilaahay la caasiyo dulmiga iyo cisaankaasi sii socdaysa oo ku ducaynaya oo arrinku taa maaha ee waa arrintan guud ee maslaxadu dadka ugu sugan tahay ee ah in ay balhagaagaan oo ilaahay waafajiyo xumaantii kala joojiyo wanaaggiina uu ku waafajiyo taasoo loogu ducaynayo weeye maha arrintii shakhsi taasi maaha marka haddii ay dee ahluljawr waalkhiyaana buqdigii filasa ruux kaloo siyan iyo xumaan laba imanayaba bal dee waxaa macsiyadaas iyo taas macsiyadiisaa in la naco isagana jaanibkaa laguma naco jaanibkaas iyadoo hadde jawaanibtiisii kale uu kuma fiicnaa ku toosnaa dee jacaylkeedi uu imanayo in arintaas laguma nacayo iyagana imanaysa ahljawr waalkhiyaana maaha markaan leenahay aan laga bixin markaan leenahay ha loo duceeyo in laleeyahay hala jeclaado oo taasoo kale maaha iyada wixii iyagu ahl ljawr iyo khiyaaniyo taas ah waan deenacaynaa dadkii ahlcadl walamanana waan jeclaanaynaa oo taasba weeye laakiin dee waa inuu noqdo muhimku jacaylkan jecel ahay dadka caynkaasina wax inaga xaggeenna kasooiyaga xaggooda inaga soo gaadho maslaxadeenna waa inaan lagu jeclaad ilaah daraaddeed waa wanaagan iyo daacadan iyo arrintan ay kuba sugayn marka cid la nacayana adiga bu maalan wixii aad doonayso inaad kala iyo waxa weeyaan ama taas iyo aqraabbaad iyo shahawaadkaadiyo meesha kala baxday masaalixdaadii gaarkahayd in lagu naco asalahaan taas maaha ee waa in lagu naco markaa jawrkoodan daraaddeed xulow daraaddeed jacaylkuna ammaanadeedin iyo caddigoodan daraaddeeda wax kala oo hawo ah ama maslaxo aad ah weyday ama aad heshay arrintu inaanay noqonin wnabqudahljawr wlkhiyana markaa cibaaradu aad bay u fiicanta tii hore inoo qaydaysa inoo dabraysa alluqa sharx wanuxibu waxaan jecelahay kulla caadilin ruux kastoo caadila xaakiman aw maxkuuman ama xaakim ha noqdo ama maxkuum haba noqdo arrintu waa halkii dee maxabadii ahayd alxubu fillah waalbuqdu fillah ayaa dee arrinkeed wanuxibu waxaa kaloonu jecelnahay kulla aaminin ruux kastoo aamin ah oon khaa'in ahayn maca allahi o macanaas ilaahay maciisa hadday tahay dee ammaanada iyo wixii dee xuquuqdii ilaahay aamin ku ah hadday tahay xuquuqdii dadka hadduu xilhayay haddaanu ay bal taasna aamin kuba ah kaasna waanu jecelnahay nuuriyadda waxaan nacaynaa kula jaa'irin ku kastoo jaa'ira dariiqii toosnaa gees maroo daalimin daalima waan nacaynaayo daacadiisi iyo baldiyadoo mugsado laga baqanayaan lagaba bixin salcigii ha la sabro ha la adkayso macnuu maaha ha la jeclaado oo taasna ma aha waa nuuriyadda kuleeyahay ha loo laakiin ha loogu duceeyo in ilaahay soo hanuuniyo kula jaahilin daalimin xaakiman aw maxkuuman wakula khaa'inin lilahi mid kastoo ilaahay khiyaasaday walirasuuli waala amaanaati kawaasna waan nacaynaa qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa takuunu allaha ilaahay ha khiyaansanniya warasuula watakhuunuu walaa takhuunuu ha khiyaansanina amaanaatikum amaanaadkiinni wa antum walxaal antum taclamuuna a garanaysaan taasa wanara dalika waxaanu arkaynaa arrinkaasi walxaqa waxa xaqa inuu yahay faina almumina ruuxa muminkii yuxibu lmuminiina almuttaqiina muminiintii muttaqiinta waa jecelyo balde waxay noqonaysaa ruuxa muslimkii jacaylka uu ilaahay jecel yahay ayaa wuxuu keenaya wixii ilaahay jeclaanay inuu jeclaado maxbuubkiisii uu jeclaado ilaahay waa ka sheegay inuu dee muttaqiinta jecelyahay muxsiniinta jecelyahay dee bal maalan tawaabiinta jecelyahay mutadahiriinta jecelyahay ruuxii muslimka ahna wixii maxbuubka ilaahay ahaa inuu taa jeclaado yidhaahdo ayay noqonaysaaba bal markaa dadkii haddaba muminku dadka muminiintae muttaqiinta ah, ilahay daraaddi wuu jeclaanaya wayubqidu waa nacayaa alcusaata alfaasiqiina kuwa cusaadae faasiqiinta ah, sawa camalkoodan ka beri noqonaya ee wixii kale wanaaga ah, gees ay daaca iyo iimaan ku leeyihiinna jaanibka ku xidhiidhinaya oo kuba jeclaanaya ayuu haddana wixii jaanibkan kale ahaana kuba nacaya wa fi lxadiidi alaaa man kuna fiihi saddex qasla ruuxa laga helo wajada xalaawat aliimaani sababtooda ayuu wuxuu helaya iyo iimaanka macaankiisa iyo ladadiisi man kaana allahu warasuuluhu axaba ilayhi maa siwaahuma mid waa khaslada koobaada waa ruuxa ilaah iyo rasuulkiisu ay yihiin kuwa xaggiisa looga jacayl badanya uu kala jecel yahay waxla wixii ka soo hadh hadhoo dhan waman kaana yuxibu lmara iyo ruuxa isagoa shakhsi ma jecel laa yuxibuhu ila lilah isagoo ilaahay daraaddii mooye wax kalou jeclaanaya aanu jirin xaggii sakada uu ka helay manfaco iyo maslaxo isaga gaaro u xasilaysa aan kuba jeclayn ee ilaahay daraaddii inuu ruuxaa dariiqi ilaahay kuba toosan ku hagaagsan iimaanka camalkaa saalixa taqoda ee umuuraha lagaba helay ama camalkaa khayrkaa laba imanaya alxadiia xadiiska waa bukhaari iyo muslim baa wariya oo xadiidaa garanaysaan oo dee kutubteennii yaryareed baa xataa kuwa ugu yareeraa sida abi jabriya inoogula yeelay wa qowluhu sala allahu caleyh wasalam <clears throat> waxaa kaloo iyaduna bal xadiidkii kuma sugnaa ama dee wa qowluhu sala allahu caleyh wasalam awsaqu cura aliimaan iimaanka mareegihiisa ama dee xadhkiisii halkaa dee kuwa ugu adag jamcu curwati weeye curwadna waa dhegtoo kale iyo mareegtoo kale iyo waxyaalo ujeedadu waxyaalaha dee acmaasha iimaankaee la qabsanayo kuwa ugu adagi alxubu fillaahi waalbuqdu fillahi ilaahay daraaddiia wax lagu jeclaado ilaahay daraaddiina loo nacawey fa naxnu inagu nuxibu waxaan jeclaanaynaa almara shakhsiga calaa qadri maa fiihi min adaacati wasalax waa waxa isaga kuba suganee daaca iyo salaaxa qadarkeed wanubciduhu waan nacaynaana calaa qadri maa fiihi waxa isaga fidiisa ku sugan ee min almacsiyati walfujuuri waliba hadalkana hadal fiican buu inoogu baraarujinaya ma arrin fiican oo dadku qaaliban haddii ruux wax yar oo xuma ama macsiyo kaba arkaan waxaa la arkaa inay yidhaahaan ilaahay daraaddii baan u nacay oo dhammaanba wanaagiisii kale badnaana uu qariyo bal dee ruuxii intaas uu ku dambiyo laakiin arrinku waxa weeye mu'minka ahaa iimaan iyo fisqi ama iimaan iyo bal waxawey dee khisaal wax toosan iyo waxaan toosayna way ku kulmayaanba marka wixii dee bal maalan markaa jaanibkiina dee had iyo goor insaaf kuwana casiise inuu laba yimaado weyaano wixii isaga ku sugnaa ee daaco iyo salaax ahaa waa ku jeclaanaya waxyaalihii dee kale kuma sugnaa ee macsiya iyo fujuur iyo waxyaalahaasaana uu kuba nacaya arrinta nicitaanka uu waxyaalo kula nacay hadduu acmaal kaloo fiican iyo wax kaloo dee iimaan iyo aahaarta kale fiican uu leeyahay inuu tii kuba qariyo maaha uu le ilaahay daraaddii baan u nacay bal dee waxa weeyaan waxay noqonaysaa uun tanna labadii arrimoodba in uu ruuxu ilaaliyu la wada yimaado daacatul a'immati a'immada daacadoodu waajibatun oo fii daacati illaahi dee daacadii ilaahay bay kuba sugnaato dee waa ilaahay baa amray in la adeeco wixii aan macsi ahayn baa lagu adeecayaa in khuruj la-aanta aynu shalay soo aragnay uu aadna inoogu soo adkeeyeyna maha macno wixii macsiya in lagu adeeco in naseexadoodii laga aamuso loo naseexaynayana taas ma de waa waxaa mafsadadu ay kaba dhalanaysae dagaal lagalama horyimaadee daacadoodii laga wada tago macsiyadii laguma adeecayo laakiin wixii kale waxawey daacadoodiina lagama baxayo si guud loogama baxayo wixii aan markaa macsiya ahayna waa lagu adeecaya walaa yajuusu mana banaana shaqu jamaacat lmuslimiin muslimiinta jamaacadooda ushoodii in la dilaaciyo adu waa dee khilaaf iyo waxyaalo furqo biqayri xaqin xaq la-aan wanaxnu anagu natabicu waan raacaynaa asunata waljamaca wanuxibu ahla alcadli walamanati waan jecellahay wanubqidu ahla aljawri walkhiyaana wanaquulu waxaan odhanaynaa allah waa muctaqadkii dadka iyo usuushii ahlusunna waljamaaca wanaquulu waxaan ku qowlaynaa allaahu aclamu ayaan odhanaynaa fii ma shtabaha calaynaa cilmu wixii uu naga dheehgalaanaga cilmigiisa iyo garashadiisa hore ayaynu kitaabka qawlihiisii hore meelihii qadarku dhowr meelood aynu ku soo aragnay meelihii ugu horreeya waxaan ku soo marnay cibaaro uu leeyu ahayd inahu maa salima fii diini ila man sallama lilaahi caza wajala walirasuulihi sala allahu calayh wasalam waradda cilma mashtabaha calayhi ilaa caalimihi cibaaradaasaan mataga ku soo aragnay oo ruux diintiisa uma badbaadayo ruuxa ilaahay u hoggaansamay iyo rasuulkiisii uu mooyaane oo iyaga isu dhiibay taas oo wixii isaga ka dhehgalana caalamkiisii dib ugu celiya ciddii garanayso ujeedadu aan isagu noqon mid isagoo garasho la-aan u hadlo aan noqon waayo min dunuubta waaweyn kuwooda ugu sii waaweynee bal shirkiga ilaahay la xidhiidhiyo waxaa kaba midaba wa an taquuluu cala allaahi bikayri cilmin inaad cilmi la-aan iyo macrifo la-aan aad iskaba qowshaan taasoo kale marka macnuhu wuxuu noqonayaa ruuxii isagu shay garanayaa ha yidhaha weeye ruuxii isagu wax ka jaahilina falaa yaquulu bihi yaana wixii ku qowlin hkaba ah aamuso umuurtii diintiya markay cibaadaadkiiyo waxyaalaha noqotana cilmi la-aan asal ahaan yaanu ka hadhalalkiisu noqon ee ha ka joogsado haba yidhaha allahu aclam oo de waa rasuulka wasalaamu calayh iyadoo la weydiiyey caruurta yaryar ee dee sakiirta oo kale maxaa jawaabtiisa ahayd markaan waxyu iman allahu aclam bima kaanuu caamiliin ilaah baa og waxay samayn lahaayeen qul rabbi aclam bicidatihim waa arrintii markaa nimankii fidyada ahaa ee godka galay oo kale waxaa tidhahaa baa la yidhi ilaah baa oga ciddadoodii walilaahu aclam bimaa labisuudaa iyada ma ilaah baa garanaya intii iyagu ay muddadii halkaa ay ku hurdeen ay kuba nagaayeen waanasii dee salafkii ummadii ay ahaayeenba waxawey walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmin ina samca walbasara walfuaada kul ulaaika kaana canhu mas-uula marka waxa weeye ruuxu wixii kaba dhehgala ha yidhaaho allahu aclam dee ummaddeeda ayamadeedna waa imaam maalik baa la yidhaha fartan masala kol loo keenay dhowr masale ayuu ka jawaabay intii kalena laa adri buu yidhi xataa ay dhacday nin bilo u soo socday oo dhulkii dee aadna imaamka looga qadarinaye ilaa imakadana madhabta maalikiyadu u tahay madhabta ku hana qaadee maqrib alcarabi ilaa andalus oo kale iyadoo meel soo bilo uu soo socday ayuu maxaa dadkii dhulkii ku yidhaa way isoo direen ada ii soo direen adigina waa talla waxaad ku tidhaa buuri imaam maalik wuxuuhi laa adri ma garanayo ku dheh oo kale halkii dee waa isagoo muddo sii soconaya bal haddaba marka waxa weeye ruuxu wixii aanu garanayno iska dhexgala maaha waa la weydiin doonaaye ha yidhaaha allahu aclam fima shtabaha calayna cilmun wa waxaan ictiqaadinaynaa buu yidhi almasxa maseexitaanka cala alkhufayni labada khuf la masaxdo fi safari walxadar safarka iyo xadarkaba labada khuf in la masaxo taasi ay waa dee mashruuciyadiisa bannaanidiisa ama sunaniradkiisa taas baan ictiqaadinayn qabnaa kamaa jaaa fi lathari si axaadiisa ama aharka kuba timin masxa ala lkhufayna waa masale camaliya waa masale fiqiya kale horena waan usoo aragnay masaladii ahaydba dadka iyagu a'immada ah in lagu daba tukado waxa weeyaan dee ama fujaar ha noqdeen ama abraar haba noqdeen horeynagala saarno iyadna masale kaleo dee camaliyay noqonaysaa in dadkii oo ujeedadu dadka jumcadii iyo jamaacadii uu kuuba tukan lahaa ruuxani ama dee hagaagsana waxaabuu kala shakisan yahay xaggii oo dee isagii bidco ku tumaya ama uu yahay oo kale kol hadaanay mukafiro ahayn ama xaggii kalu leeya ruux toosan maaha oo fisqiya waxyaalahaas in looga taga maaha si aan jumcadii iyo jamaacadii shacaarkani meesha loo bixin in lagu daba tukado weeye inaa masalaheed haddaba halkana waa taase waxay jirta walow masaa iyo masaa'il ay camaliya ay yihiin haddana khilaafka marka la eego bayna ahli sunna khilaaf ma jiro masaa ay isku khilaafsanaayeen dee nusuus adagna way kuba timi khilaafka masaa waxa weeyaan waa bayna sunna waaba shiica ama bayna ahlilahwa marka masaail walow ay camal yihiinoo masaa'il ictiqaadi aan ahayn markii arrintu ay noqotay waxa weeye dad marka la eego mubtadica ay shicaar u noqdeen khilaafkuna bayna ahlisunna iyo bayna haaulaa uu noqday shacay ayay kaba dhigeenay kutubtii dee ay muctaqadka kagaba hadlayeen culimmadu ay kuba soo dareen oo bal marka la eego masxa cala lkhufayn ahla sunna waa qowlkood axaadiisinoo saxaabo badan baa wariyo way tawaaturtay oo axaadiisa mutawaatirkay kaba mid tahay laakiin cidda halkan inkirsan cidda aanay qowlkood ahayna waa nimankaa shiicada ama raafidada oo kale iyagay taas ahayd taa kalena dadka iyagu bay maalan kudabasukashada dadka lagu daba tukanayo aimo iyaday umuuraha ugaba tegaya iyaguna waxay ahaayeen dadka aan toosnayn oon ama dee ruuxaas ay culimmaduba ay bidco kuba tiriyeen ficilkiisaas ayuu camalkoodu ahaayo marka tan bay meelahan ugu soo arooriyaan masaaishu dee waa masaaishaas waxaa dhici karta inaga inteena badan inaynaan weligeedba kuba dhaqmin ku camalfalin boo qofaynuba saxaneeda aanu jirin eh arrintan ay kutubulcaqaa'id ugu soo arooriyaan waa taasoo khilaaf shiicaa jira iyagoo inkirsan baa jira hadda iyagoo leh mugti baa lamasax masaxayaa oo weliba in yaroo kooban baa laga masaxayaa moobe iyagu taale oo iyadu taasna dee wax rasuulka ilaahay inooga sugan maaha lug la masaxayaa ma jirto qadam la masaxayaa ma jirto ee dee waxa la masaxayaa khufbaa la masaxaya iyagoo jaanibkaa leh qadamkiibaa la masaxayaa leh ayay inkirayeenna in la masaxo waxa weyaan labadii khufood nusuustadii axaadiiseeda ay casharaad tahay saxaabo aad u badan oo badanna ay wariyeen rasuulka ilaahayna kala sugan markaas sib u soo arooriyaan wey kama jaa fi aar bal waana inoo soo socda haddii aladha waalxaju xajka iyo waljihaadu jihaadkuna maadiyaani kuwa iyagu furayo weeye ujeedau waa kuwa baaqiya xajkii la xajayay iyo jihaadkii dee liiclay kelimatilahi loo jihaadayay maca ulil amri dadka iyagu madaxda waayo xajkina dee weliba waqtiyadii hore oo dhan iyo haafilo iyo safaro dhan baa isa soo raacayo manaadiqda mar lasoo wada baxayo kolkol duruqdii baan aamin ahayn amiir bay u baahnaayeen oo hadiyo goordee amiir xaj baaba la magacaabi jiray madaxdu haddaanay iman ayay u magacaabi jireen saa daraaddeed bay kutubtan aimmadoo hore ay xajkiiyo kaga hadlaan ama kutubtan imaarada alaxkaam suudaaniya oo kale ayay wadaaifta amiirulxaj uu leeyahayo shaqadiisa waxay tahay oo xilka saaran ayay see maawardi iyo nawowina kitaabkiisan alyadaax ee xajka si gaara ugagama hadlaa akhirkiisa waa kusoo khulaaseeya hadalka maawardi oo kale ayay ugaba hadlayeenoo waa dee safar mashaqale howl lahoo daacadii iyo kala dambayntii iyo dadka maamulitaankii leh haddaba xajku marka la eego maca alumara waa shay ama faajir ha noqdo amiirkan in camalkana la gudanaya ama noqone waa mid lala xajayo baaqi la bedelahayn jihaadkina kii faajirka fujuuruhu calaa nafsi hadduu qaa'idku faajir yahay haddaanu toosayn fujuuruhu calaa nafsi maslaxadan kale kuba sugan baa meesha taalla marka iyaduna maca alumara waa lala jihaadaya buu leeyahay almuslimiin maca uli lmri min almuslimiin barninkoodii muxsinka ahaa iyo faajirninkoodii faajirkaaba ah waayo jihaad xajka iyo jihaadka waa laba fardio oo safarna way ku tacalluqaan waxay u baahan yihiin saa'is iyo qaa'id iyo amiir bay u baahanayaan marka iyagii waa lala xajayaa lama jihaadayaa ilaa qiyaam saaca ilaa saacadda ay kaba dhacayso laa yubdiluhumaa ma burinayo shayan walaa yanqudumaa wax burinaya ma jiraan maadiyaani baaqiyaani walaa yanqudumaa laa yamxuuhumaa ma tartayoo yanfiihimaa yarfacu xukma baqaa'imaa baaqinimadana xukunkeedii ma kor yeelayo ahlusunnati ahlusunnuhu daa'iman waa weligoodba ama daa'iman yajiluuna waxay ku daynayaan u wakaalanayaan u celinayaan cilma mashtaraha calayhim wixii ka dhehgalay cilmigiisa ila allahi tacala wayaquuluuna allahu aclam waa sida saxaabadii rasuulku marku waxay di allah warasuulu aclam wadalika huwa alcadlu waana sida cadaaladu ay kuba sugan tahay wahuwa almaqsuudu in ilaahay cilmigii loo celiyo ama ciddii caalimkiisa ahayd looga celiyo ruuxu waxaanu garanayn ou ka aamuso uu yidhaaho anigu laa adri ama allahu aclam almaqsuudi min taxriimi alqowli cala allahi tacala bigayri cilmin arrinkan ah dunuubta waaweyn laguma daree kuwa ugu waaweyn qariina shirki ah oo wa an taquluu cala allahi bigayri cilmin ma la taclamuuna amaad bee taas oo waxaydaan cilmi loo lahayn oo aydaan garanaynin aan la iskagaba qowlin waxaa looga jeeda taxriimkeeduba waa arrinkan wa huwa min acdami dunuubi wa shariha ruuxu waxaanu garanay inuu iska dhexgalo iska fatwoodo wuxuu doono iskaba yidhaaho si hawadii iyo ra'yigii taasi waa dunuubta waaweyn kuwa ugu waaweyn ee uguba shar badan wahaakada saasoo kale ida su'ila alinsaanu insaankii haddii la weydiiye cama laa yaclamu falyaqul allahu aclam wayarowna almasxa cala alkhufayni laakiin waa bishuruudi alwaaridati fii kutubi lfiqh maaha waa la yska masaxdaa mudduu leeyahay waxyaaluu leeyahay bal maalan umuuro dee shuruuduu leeyahay dee marka la eego shuruudan kutubulfiqh kuba soo aroortay ee dee shuruuddiisii la helo in labadii qof la masaxda iyagu qabaan alaaata ayaam bilayaalihina lilmusaafir waa saddex xisho habeenadoodu ay la jiraan ruuxii musaafirka ayuu masaxada ujeedada kol hadduu dahaaro ku gasho si rasuulkuba inoo sheegay isagoo weyse qaboo dhammaystay uu gashado iskama bixinayo marka ay lugaan mayritaankeedu soo gaadho ayuunbuu iyagii gacanta marinuu masixi intaasaa weysadiisi way ugu dhantay muddadii markay dhammaatana waa inuu bedelo haddii janaabiya xasi ku yimaadaan unbuu saarayaae xadadkii iyo waxyaalaha weysada ka jaraysay waa masaxaya un markuu weysaysanayo laakiin hadduu dahaaro hore ku xidhay iyaguna shuruud gaaray culimmadu u dejiyaan wayowma waleylat lmuqim haddii layskala negi yaho sideennoo kale ay tahayna habeen iyo maalin baa ruuxu ruqsad u haysa waa tasiir iyo fudaydin shareecadu inoo fudaydiseen wakadalika saasoo kale waxaa dhi almasxu masx cala aljawrabayni labada jawrab waxan bee lagu allagashanayoo kale la masaxdo taasina imika masaladee fiqiyana ma joogno muctaqadkii isagaana kusoo daray intanoo kale jawrabkana saxaabo majmuuca ayaa qowlkooda ahayd waxyaalaha dee lugta laba gashado dee bal maalan taas in la masaxdo ama idin ka samaysnaado ama suufiyo waxyaalaha kaba samaysnaado iyo waxyaalahaasoo kale walow dee saaxibu tawdiix alaxkaam waa basaam wuxuu yidhaahoo kale cidda iyagu ku qowlaystay dee ama ahlu cilmiga ahee macan khafiifka ahee dhici karta in jirkiiba lagaba arko waa la masaxnaya oo kale taa wuxuu ku tiriyaa qowl shaada inuu yahay dee kale jawaaribtoodii inaanay ahayn labada jawre masixitaankeedana aimada fuqahadna bar qaba sida imaam axmed iyo imaam shaaficina waa loo tiiriyaa say dee kutubtan sunanta sharaxyadooda ay u tiiriyaan ba isaga ka soo naqliyaan barkood ha yidhaaheen waa mid xagga hoose si wax saroo kale ay saaran tahay oo lagu socon karayo waxyaalaha barhkood shardigaah laba yimaadeen waxa weeyaan saxaabo laakiin majmuuca ayaa qowlkooda u yahay wanaclayna labada kabood nasiixitaankeeda kolay bal abi daawuud iyo axmed iyo wariyeen tirmidiyo ayaa wuxuu xadiis muqayruha waxa kuba yimi waxaa arkay rasuulkii ilaahi salawaatuullahi wasalaamu caleyh yamsaxu cala aljawrabayni wanaclayn labada jawrab iyo labada kabood ama masaxanaya abi daawud bay matnigiisa kuma sugantay isagoo le cabdiraxmaan ibni maadi xadiidkan waa diidi jiray inuu wariyo sababta muqiire waxa la yaqaana xadiidkiisi waa dadkii almasxu alkhufayn la wariyey xadiidkan kalea lagu yaqaanaa markaa kan isagoo inkarsanaaba bal markaa aimada qaarkood baa daciifiya xagga labada kaboodna haddii la dee jawaariibtii iyagoo jawaariibtii kuba jira oo nusharabaadkii adkaaya bal aanu amada noocan haddaan idhaha waa la masixi karaaba aanu iska saareen iyagiina uu ku dul masaxayo dee hadal bay noqoneen laakiin kabtii oo la masaxdo oo dhici karto dee aan maxalal fardina aan qarin ahayn iyada taas bal laftiga xadiidka kuma yimaadeen laakiin bal waxaan leeyahay xadiidkuna maqaalkaasa ah ku sugan bukhaari oo kale tarjamo isku dhowdhow ayaa wuxuu igtaa de marka leega kutubta axaadiisa waa kitaabka ugu fiqi iyo xadiis iyo cilmi badanbe baabun yamsaxu cala rijlayni walaa yamsaxu cala alqadamayn buu baabu dhigtay haddana baab kalea ah muxuu dhigtay baabun waxa weeyaan yatawadau calama eh, eh, fi naclayni walaa yamsaxu calayhima ujeedadu waa ku dhex weysaysanaya xadiid baasaa ku yimi ibnu cumar uu warinayay isagoo lugtiisii gashan haddii dee biyuu wada gaari karaan gacantiisii intuu geliyo uu ku maydhi karo isagoo lugtii iska bixin waa ku weysaysanaya laakiin muxuu dhigtay cibaarada walaa yamsaxu cala naclayn laakiin kamaa lama masaxayo waa mataya bukhaari waa tarjamay kuba taallaa kolleyna waa umuruhu shaariye bal waxaa lena shaarixa kuba soo daray laftiga naclaynna hadal intaa ka baruunbay u baahanta taasoo kole maha sidaa kab in lagu masaxayo waqad khaalafat iraafidatu fi dalika hadalkoodu khufuu ahaa kutubta inooguma sugnayd noocan e, kutubta noocane raafidadna way khilaaftay fi arrinkaasoo iyagu waxay leeyihiin labadii meel qadin baaba la masaxaya ee lama masaxayo waxa weeye in lama masaxayo labada khuf waa arjulikum qiraa'ada ah labada kabood oo kale labada lugood oo dee iyadana aad ah, moodo haddii wamsaxu biru'uusikum wa arjulikum ah, markaa ila alkacbayn qiraa'a ayaa jirta kasradna waxay keenaysa sida waxa labada lugood ee la masaxayo oo kale laakiin culimmadu taas dee qiraa'adii kale waa arjulakum oo maydhitaanna waa jira masiguna waxa lagu idlaaqaaba maydhid oo macal ibtaala isagoo masxi waaba la yidhaha luqadiiba oo la yidhaahaa gees kalena waxay yidhaahaanba in jirkan la jiray maaha inay ku cadfantahay halkan sokae waa cadfun cala lmujaawara oo luqadii carbeedba lagaba helayo oo kan ugu dhowaa unbaa la raaciye laakiin macnuhu halkii maqsuulkii bay kuma cadfan tahay bal markaa taasi daliil uguma sugnan baan leenahay qolooyinka hayr ana almasxa cala alkhufayni mutawatirin can rasuuli illahi sala allahu aleh wasalam waan cidaaladan dhammayn wayarawna alxaja waljihaada baaqiyayni mustamirayn maca umaraa lmuslimiin albari walfaajiri laa yubtiluhumaa shay wax burinayaa ma jiro walaa yanquduhumaa walaa yarfacu xukma wujuudihimaa wujuubkooda xukunkiisana wax kor yeelayaa ma jirto wadalika ilaa qiyaami saaca kullu dalika haddaba arrinkaa dhammaanteed waa xaj jihaadba maca ala'immati alcuduuli a'immadii cuduushayd waa lala xajaya hadday jihaadkii iyagu dadka horkacayaanna waa lala jihaadaya jihaadkii baa lala tegayaa iyagu marka waljawarati huwa jamcu jaa'irin jawarabana waan aqrinaynaa kuwii jawareedkana kii jaa'irka quwatu quwadiisu lilmuslimiina way u sugnaatay wajawru jawrkiisa iyo fasaadkiisa ama fujuurkiisa kalena calaa nafsihi naftiisa sumudul ugu laabmaya maadaamu baaqina laakiin waa inta ay ku jiraan ay ku baaqiyeen fii xadiirat lislaami xerada islaamka ama in kharajuu min alislam haddii de ay ridoobaan haddii waxaan ay ku sugayeen wax kufri keenaya uu yahay fadalika shayun aakhar taasi baab kale noqon waa taan soo marrayba dee inaan kuwaas dee haddii aan mafsado weyn oo ka weyn lagaba baqan dee aan daacadoodu meesha aanay jirinba alkhulaasa cala almuslimi an yaquula inuu idhaa weeye lima laa yaclamu allahu aclam oo walaa yatakalafa aanu isku kalifinoo maa laa cilma lahu bihi waxaanu aqoon iyo macrifo u lahayn isagoo aanu isku kalifinoo ama taas wayajuusu waxaana bannaan almasxu cala alkhufayni fi alxadari walsafar labadaba waa bannaan yahay walxaju waljihaadu maadiyaani ila yowmi alqiyaamati maca ala'immati alcuduuli waljawarati wallah subxana wa tacala aclam ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين وحول المصنف رحمه الله تعالى ونؤمن وحن رمينينا وهدان biwujuudi alkiraami waa kuwa iyagu fiicfiicane alkaatibiina wax qoraya wujuudkooda waa inay dee jiraan ay hawshan iyo wadiifadanna rabbi subxaana wa tacaala iyaga uu ku kalifay sidii dee lagu kalifay ay u fulinayaan taas baan anagu rumaynaynaa fa in allaha ilaahay qad jacalahum wuxuu ka yeelay kiraamta kaatibiinta xafidina kuwa xifdiya iyo oo calaynaa korkeenna wixii aan ku hadallay iyo wixii aan samaynay iyo wixii adigu acmaashaynii si guud ahaanba kuwa dabdinaya xafidaya oo qoraya taas baa rabbi subxaanahu wa tacaala kaba yeelo kuwaasaan rumaynaynaa wanu'minu waxaan rumaynaynaa bimalaki lmowti gaarida malageediina waan rumaynaynaa oo dhimashadan dee dadkii wixii oo dhamme ay dhimanayaanee de waxweeyaan makhluuqaadka ahaa malagii isaguna wadiifadiisa iyo shaqadiisu ay ta ahaydee tawaliayay arwaaxda inuu qabto ilaahay subxaana watacaala taa uu kuba kalifay kuwaasna isagana waa wujuudkiisa iyo dee bal maalan tawalliga uu qabdal arwaax tawaliayo taasna waanu ictiqaadsanno waan rumaynaynaa malagii maydkii almuwakali loo wakaashay biqabdi arwaaxi alcaalamiina caalamkoo dhan oo waa makhluuqaadkiiba arwaaxdooda qabashadeeda uu qabto loo wakaashay hore waxaynu u soo marray oo arkaantii iimaanka kala mid ahayd malaa'igta rumaynteeda la rumeeyo in rumaynta malaa'igtuna dee waa inay ilaahay subxaana wa tacaala khalqiga uu nuurka ka sameeyey ee wuxuu amray fulinaya caasi ahayn taas tiradoodana isaga uun mooye cid kale ogi aanay jirin si guud in loo rumeeyo bal intii balgaar ahaan laynoogu magacaabay ee ama wadaa'iftooda laynoo sheegay ama barkoodna magacyadooda aan haynayna waa si khaasaiyo tafsiir ahaan looba rumeeyo markaa taa waan soo ogaanay iminka halkana kolley dee waa umuurta horaynu soo marro laakiin dee malaa'igtii si guud sheekhu umuu soo dhigan umuu soo celin iyadoo kitaabka kolley takraarkaasi jiro ee waa malaa'igtii qaybo kaba mida ah oo wadaa'if gaara leh oo dee kuwii iyagu tafsiil ahaan looga rumaynayay ah tafsiil ahaan taa hore waa jumla ahaan iyo guud ahaanba arkaantii imaanka tii inooguba sugnayde ayuu sheekhu halkan inoogu soo celiyey kollay dee umuuro iyaga wadaa'iftoodan iyo waxyaalihii kaba ratimayay oo ay noqoto ama dhimashadii iyo qabrigii iyo xisaabtii ka dambaysiya waxyaalahaasoo ee qayb ay kaba yihiin camalkan ay qorayeen jeesihiisii oo kale arwaaxdan la qabanayo masiirkeedii oo kale iyo umuurahaasoo dee inoo dambeeyana kollay malaa soo celintan iyo isku xidhkan baa keenay bal markaa wuxuu leeyahay isagoo muctaqadkii ahlu sunno inoogaba warramaya waxa ay dee rumaysanyihiin ama aan rumaynaynaa malaa'igta iyo kaatibiinta ilaahay qur-aanka inooguba sheegay ee ilaahay inooga dhigay kuwaa dee innaga acmaasheenoo dhanba xafidaya dabdinaya ee qoraya taas ayaan iyada ictiqaadsannahay malagan malakulmowdkana arwaaxda oo dhanba isagu ka tawaleeya qabdigiisana waan rumaysannahay bal wixii intaa dhaafsana sharaxa inooguba iman wabicadaabi alqabri ay wanuminu waxaan rumaynaynaa oo isagana muctaqadkii ahlu sunno kaba mid ah bicadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa waa ruuxii dhintay ee dee liman kaana lahu ahlan buu yidhi ciddii isagu ehelahayd ma haddadoo dhan in lagu wada cadaabayo halkaasi cadaabkii qabri ee u sugnaaday liman shaqsigii u sugnaaday kaana ahaaday ahlan mid ahlu ah lahu cadaabkaasoo isagu mutay oo ciddii bal in qabri lagu cadaabo mudatay intaan qiyaamaba la gaadhin aan naar la gaadhin cadaab qabrigooda lagu cadaabayo taas waa ciddii u helee mudatay kaasna jiritaanka cadaabkaasi jiro waayo axaadiidteeda nusuustii qur-aankana bal way kuba timi axaadiid kala duwan oo badan oo taasna way inoogu timi rasuulkii ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu calayh ilaahay buu ka magangeli jiray siduu innaga inoo baruu inoo jideeyo cadaabka qabriga <coughs> bal adciyada iyo isticaadaadka inoo jidaysan salaadaheenna aan tukanayno oo dhanba inoo jidaysan inaan la nimaadno taxiyaadka dabadii waxaa kaba mida ee isticaadadan ay kuba sugantay ilaahay in laga magangelayo qabriga cadaabkiisa oo rasuulku uu salawaatuullaahi wasalaamu caleyh bal ina amray oo a'immada qaarkoodna ama culimmada qaarkoodna agtooda taasay waajib ku ahaydba in isticaadada aan laga tegin allahuma innii acuudu bika min cadaab alqabri min cadaab naar adugu isticaadada baa u soo kalay inankiisoo salaad tukaday ayuu weydiiyo ma tidhi buuhi wuxuu amray inuu salaadii ku celiyo kale bal yaanay wujuubkaa gaadhsi aanay gaadhin laakiin waa sunno ay noo jidaysano hadiyo goor rabbi subxaana wa tacaala inaan salaadaheenoo dhanba weydiisanno inuu inaga badbaadiyo qabriga cadaabkiisa bal kaasna haddaba iyadna waan rumaynaynaa wa su'aali munkarin wa nakiirin labada malaka ee iyagu tawalli'aya fitnada qabriga shaqadooduba ay taatay su-aalaha inay la yimaadaan dee bal maalan labadan wasfina kulansay ama dee munkar iyo nakiir laba yidhaaho su-aashoodiina iyo inay xaq tahay ay jirto ayaan rumaynaynaa wa su-aali munkarin wa nakiirin fii qabrihi waa shaksiga ama waxa weeyaan dee la xabaalay ama dee dhintayba qabrigiisa inay kuba weydiinayaan can rabbihi rabbigii ay weydiinayaan wa diinihi diintiisa ay weydiinayaan iyo wa nebiyihi nebigiisa ay weydiinayaanoo waa su-aalo ruuxa qabriga lagu weydiinayo kii ilaahay badbaadinayo qowlkii saabitkaabaa rabbi kula sugayaa oo dee wuxuu jawaabtii toosayd buu kuba jawaabayaa kii kalena ee wuxuu odhanayaaba isagii wax alla wuxuu ku jawaabi karaa ma jirte marka la weydiiyo odhanayaa laa adri taas oo kale oo markaasaa cadaabkii iyo fidnadii ay u bilaabmaysaaba haddaba su-aasha munkar iyo nakiirna waan rumaynaynaa calaa maa jaءat bihi alakhbaaru can rasuul اllahi sal اllahu calayh wasalam waa siidii akhbaarta ay kuba timi nusaanaysa oo calaa maa jaato wuubata la caadifo dee hadalkii si wuxuu hadalkaa hore ku cadfanya laakiin wowdu ma jirto man eegin nuskhadiina inay taaliyan karaan oo waxaan rumaynaynaa umuurahaas qabriga cadaabkiisa munkar iyo munakiir su-aashaya calaa maa ja-ad ay kuba timi oo bihi isaga alakhbaar axaadiistii ay kuba timi can rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam oo akhbaartii dee kaba hadlaysay cadaab qabri akhbaartii ka hadlaysay su-aasha munkar iyo nakiir ee inoo timi oo rasuulkii ilaahay dee inoogaba timi si ay kuba timi ayuunbaaban u rumaysanaynaa oon u ictiqaadinaynaa oo ah waxyaalaha dee umuuraha uu inoo sheegay iyo wa can saxaabati ridwaan llahi tacala calayhim asxaabtii rasuulka ilaahay waxyaalihii kaba yimi umuuraha kuba tacalluqsanaa alluqatu almuwakalu almuwadatu waa kii loo wakiishay kii wadiifadiisa iyo shaqadiisa tan lagaba dhigay weeye yu'minu way rumaynayaano ahlu sunnati ahlu bilmalaa'ikati alkiraami alkaatibiina malaa'igta kiraamta fiicfiican ee ilaahay sharfay ee iyagu wax qora wujuudkooda iyo wadiifadoodan iyo umuurahan bay ictiqaadinayaan aladiina kuwaasoo jacalahum allahu tacaala ilaahay kaba dhigay xafadatan wa jamcu xaafidinba kuwa ilaalinaya calayna korkeenna waxalla wixii aynu nidhi oo dhan iyaan ku hadallay samaynay iyagu dabdinaya koobaya qoraya waabatan xaafada nabade yuxsuuna koobaya calaynaa korkeenna jamiica aqwaalina wa afcaalina aqwaasheenna iyo afcaasheennaba oo wixii aan ku hadallana way qorayaan waxii aan samaynana way qorayaan bal dee bal niyadii oo kale iyo wixii ruuxu niyeysnaay oo kale taasna kollay qoritaankii way oo xadiidkeeda macruufka waa kii kuba yimi addoonku hadduu wax kuba hamiyo uu sayiaha ku hamiyo dee markaas waxaweeye sayiadii ilaah baa wuxu odhanaya ha u qorina hadduu sayiadii sameeye uu ku hamiyeyna waxa weeye bal taas waxa loo qorayaa uun ha laakiin markuu xasano ku hamiyo xasanadii baa loo qoraya waa hammigii uun intaan ficilba laysba soo gaadhin ayaa qasadkaas iyo doonitaanka ayaa xasano ahoo dee waa waxaan imaka ficil uu sameeyey ahayn qowl uu ku hadlaynaba aan ahayn xasanada nafteedii uu kuba hamiyeyba iyaduna qoraalkii waa markaa niyadii oo dee ficil qalbi noqonaysa ayaa qoraalkii gelaya bal markaa taas wixii oo dhanna way wada qorayaan dee culimmada qaarkood waxay kaba dhigaan waa wixii dee hadhow xisaab iyo waxyaalahaas gelayay jaso yeelanaya hadallada allaqiga iyo waxyaalaha caynkaaseen taas ahayn een tirsanayn oo kale ma qorayaan barhkoodna dhammaanba waa wada qorayaan bay yidhaahaan iyagoon waxba kaba tegayn walow hadhow dee markaad noqoto in xisaabtii iyo jasihii iyo qayb uu kuba tacalluqayo gaadhsiiyaanba in xataa ruuxa xanuunsanaya marka uu taahayo tahitaankiisa asnaa la qorayo sidii aduu waxna samahayno laakiin daa-uusoo kale oo de aimadii taabiciinta ka mid ahba qowlkiisu kaayo ahaaba markaasa ah, waxaana lasoo naqliyey imaam axmed oo kaloo taahi jiray markii xananka weliba wafaadkiisa aharkan loo soo naqliyey inuu taahi daayo oo nuqaa taahid intii uu iskaba daaya isagoo xanuunsanaya ma xanuunkiisu culus yahay oo aharkan uu maqlay daraaddeed bal adigu wixii way qorayaan kollay qur-aankana daahirkiisu qorayso dee wax alla wixii ruuxu kuba qowlo oo dhan way qorayaan t waa wax dee iyadoon la eegin waxani inuu xasano yahay ama sayi-a yahay wixii kuba hadlayba inay wada qorayaan daahirka qur-aanku waa yahaybeen walaa yufaariquunana inama faaruqayaano ilaa cinda alkhalaa'i waaljamaac markaa ruuxu kaniif galo ama uu haweenaydiisii la kulmaya uu mooye waqti kale inaga tegayaan ma jirtay had iyo goor agteenna xaadir bay ku yihiin markastana wixii aynu ku hadallaya waxaan samaynay way xifdiayaano iyo dardinayaanee qorayaan madkuruun haddaba malaa'igtaa karaamtii kuwa iyagu lagu sheegay weeye fii qowlihi tacaala waina calaykum laxaafidiina kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluun korkiinna waxaaday kuwa xaafidiin ah ilaaliyayaal ah oo ilaalinaya wixii aad samayseen oo dhan iyo waxaa ku hadlayseen kuwaasoo kiraaman ee kuwo iyagu waa jamcu kariimin fiicfiican oo wanwanaagsan oo dee waa malaa'igba macsuumiina sharaftaa badan leh oo kaatibiina wax qoro yaclamuuna og maa tafcaluuna waxaa samaynaysaa wax dhaafaya aanu jirin wa minhum kuwa waxaa kaba mid ah raqiibun wa catiidun kale qariib baa i dhacday ee waa nisqadaynumaan firayatiina maa nabsanba markaa maga eegin waa dee raqiib waa la sidii qur-aanka ee waxa kaba mida ah, ka isagu raqiibka sifadiisu ay tahay iyo catiid oo raqiibna waxay dha bimacnaa xaafid weeye catiidna bimacnaa xaadir weeye mid kastana labadii wasfi ama labadan sifo waa yeelanayaayo waana kan xaafidkae wax ilaalinayee qoraya wixii bal matalan ruuxu sameeyey in xaadirna weeyaanoo waa kaa agtiisa joogeen hadiyo goor ag la socday aan ka dhaqaaqahayneen kala tegayn bal labadaa xaalo inoo sheegay mooyo oo iyaduna ahown dee bal matalan mufaaraqo yar oo maxduud oo inta waxaanuu ku dhex jirown uu ka baxayaba an haddaba kuwaas baa malaa'igta kiraamta ee xafadada kaba mid ah aladiina kuwaasoo dakarahum allahu tacaala biqowlih maa yalfidu min qowlin ila ladayhi raqiibun catiid oo adid yatalaqa almutalaqiyaani can ilyamiin wa can ishimaali qaciid bal markaa ilaahay muxuu yihi maa yalfidu kuma hadlayo waa shakhsigiiba min qowlin insaankii weeye min qowlin qowl kuma hadlayo ilaa uu ku hadlo kolay qowl waa nakiro siyaaq nafyina waa dhacday bal mintana meelahan waxay nas iyo sariix hadalku ku noqonaya imaka cumuun ayay lafdigu minta marka meelahan la ziyaadiyo ama ay timaada ayay cumuum shayga ayay sariix kuba tahayba marka waxa weeye wax qowlah ama hadal ah oo waa salaxaanba isaga ka soo fulaya insaankii oo uu ku hadlaa ma jirto ilaa oo uu insaanku qowl isaga uu kaba soo fulo dee ficilkiina yaclamuuna maa tafcaluuna waa waaba taa inoo taalla ficilkiiyo qowlkiina a ladayhi agtiisa waxaa ku sugan raqiibun kaa isagu xaafidka ah ilaalinaya ee la socda ee wax dhaafaya aanu jirinoo koobin oo catiidun xaadir ah oo dee had iyo goor ag taagan oo marna aan maqnaanahayn baab bal haddaba malaa'igtaa way rumaynayaan wayuminuuna waxay rumaynayaan bimalaki lmowti malakulmowtka alladii malakaas isagu geerida oo kallafahu llahu ilaahay uu ku kalifay tacaala nasahnaaye biqabdi arwaaxi alcaalamiina caalamiinta oo dee waa maasiwallah waa makhluuqii dhammaantiiba arwaaxdooda iyo nafahooda qabashadeedii min athaqalayni ah iyagu thaqalayn jin iyo insiba ah waxyaalahan kalena arwaaxdooda oora qabanin kama qaala tacaala qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wukila bikum uma ilaa rabbikum turjacuun qul waxaa tidhaahaa yatawafaakum waxa ruuxdiinna qabanaya oo naftiinna qaadaya malakul mowti tawafina waxaa la yidhaha waa shaygii oo dhan oo kaamil oo la qaato ayaaba la yidhaahaa de haddii la yidhaha tawafa dayna ama istawfaahu uu dhammaystay weeyaano waxba kama teginoo daynkiisii oo dhan buu qaatay haddaba waxaa ruuxdiinna qabanaya oo qaadaya malakul mowti alladii malagaasoo ukila bikum laydiin wakaashay wadiifo iyo shaqo loogaba dhigay inuu arwaaxdiinna qabto uma bacdigeedna tawafigaa dabadi iyo naftiina marka la qabto dabadeed turjacuuna waxaa laydiin celinaya ilaa rabbikum rabbigiin xaggii ayaa u laabmaysaanoo oo laydin celinayaa marka wuxuu ui shaarixu wanisbatu tawafi tawafiga nisbayntiisa la nisbeeyey ilaa malaki lmowti geerida malageedii loo nisbeeyey waa bictibaari annahu isagu fiiradii huwa isagu alladii kii inuu yahay yubaashiru la baashiraya qabdaruuxi ruuxda qabashadeeda biidni illaahi tacaala idankii ilaahay kula baashiraka isagu tawalaya ee ficlan isagu qabanaya mubaashara ahaan naftii ruuxa ama makhluuqan uga saaraya taas buu yahayoo sidaa daraaddeed baa loogu nisbeeyey oo aayaddan u dhacday yatawafaakum malakulmowt walamaa kaana markuu haddii dalika tawafigaasi iyo ruuxan ruuxdiisa la qabanaya nafta laga qaadaya biidnillaahi ilaahay idankii tacaala sahnaaye wa iraadatii iraadadii iyo isaga taqdiirkii ilaah baa qadaray isagaana amray wadiifadiisa isaa kaba dhigay waa iraade ilaah iyo idankii iyo amarkii markay noqotay ruuxdan la qabanaya ayaa nusiba la nisbeeyey atawafii qabashadan ruuxda la qabanayo ila tacaala ilaahay baa loo nisbeeyey aydan qur-aanka id huwa alfaacilu fi lxaqiiqa isagu waa ma'muurun malagani waa hawl loo dhiibay uun waa la soo diray uun ee faacilka xaqiiqiga ah waaba ilaahay subxaanahu wa tacaala markaas saasaa loogu nisbeeye ujeedadiisu waxa weeyaan qur-aanka waxaa inoogu sugan iyadoo tawafigeed malaka geerida loo nisbeeyey waaba aayaddaa hore qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wukila bikum uma ilaa rabbikum turjacuun waxaa kaloo qur'aankii ku sugan iyadoo tawafigan ilaahay loo nisbeeyey oo allahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha walatii lam tamut fii manaamiha waxaa kaloo qur-aanka ku sugan yaanu inooba soo dhiganinbe iyadoo ama malaa'ig loo nisbaynayo tawafigii waa jamacba ama rusushiio dee malaa'igtiia xataa idaa jaa axadakum lmowtu tawafatu rusuluna marka midkiin geeridu u timaado rususha yadii ayaa ruuxdiisa qabanaysa oo qaadaysa oo dee aayaad kalena maxaaba taasoo tawafaahum almalaa'ikatu dayibiina iyo tawafaahum <clears throat> in tawafahum lmalaa'ikatu daalimiina anfusahum bal markaasoo iyadoo halkan kalena ama labadan aayadood ee kalena tawafigii kolley waa tan rusushun bay la mid tahay malaa'igtii baa loo nisbeeyey oo waa kuwaa dee iyagu malaa'igtii iyagoo dad fiican ahaa malaa'igtii ruuxdoodii ay qabanaysee dee bal waxyaalihii bishaaraadka aayadda kuma sugnaa iyo kuwan kale dee kolley qabashadoodii tawbiikhiyo waxyaala ay la socotee ruuxdoodii iyagoo markii hore naftoodii dulmiyey malaa'igtii intay u timaado dhimanayo ruuxdoodii la qabanayo bal intuba qur-aankii bay kuba sugan yihiin marka umuurtii buu inoo yar jamcinayaa marka waxa weeye midka la eego dee malakulmowd waa kaa inoo soo sheegayoo waa isaga qabda ruux la baashiraya wadiifadiisii iyo shaqadiisii iyo laguma kalifayna ay tahay oo nisbadan loo nisbeeyey tawafuqu jaanibkaas buu noqon ilaahayna subxaana wa tacaala dee arrinkan oo dhammi waa idankii waa iraadadii waa amarkii waa taqdiirkii oo faacilka xaqiiqiga ah eh, waaba ilaahay subxaana wa tacaala ayaa hawl loo dhiibay unbuu fulinayaa oo weliba dee waqtigeedii iyo umuuraheedii oo dhamme wax ilaahay subxaana wa tacaala qadaraya oo dhammaan umuurahii kale oo dhamme isagu waa mubaasharada u la baashiray ruuxdii inuu ka soo saaro uuno bal taas bay noqonaysaa ama iyada aayaadkan kale ama rusul ilaahay ka cabiray ama u tiiriyey tawafigan ama malaa'igoo kale melakul mowdku acwaan buu leeyahay ama dee malaa'ig kale oo iyaguba hawshan la fulinaysa ayuu leeyahay bal marka ama hawshu in ha noqoto ruuxda inay isagaba la qabanayaano jaanibkaas dee acwaantiisii kuba inagu kaalmaynaysay ama haba noqoto sida xadiid kuba yimi marka malakan isagu geeridu uu nafta ka saaro makhluuqii ama ruuxii kaba saaro baldee markaa aqaleynkaba uu kaba saaro ayaa waxa halkan joogaba hadduu ruux saalixa ah ahaana malaa'ikatu raxma oo markiiba aan nafta ku daynayn gacantiisa dee darfata cayna markuu soo saaraba kala wareegaya iyagoo waxyaalaha ay u diyaariyeen dee gelinaya oo kafan iyo xanuud iyaba oo riix fiicanna ay kaba uraysa xadiidkii baraa si uu ka yimaayda kasoo e, fulay adigu udgoonna uu leeb haddii uu bal maalan taas yahayna malaa'igiyadna shakligoodu waa shakli cadaabeedba uu yahay ayaa marka uu ruuxda qaadaba la iyagu tawaliyaya ka qaadaya gacantiisii aan ku daynahayn ee bal markaa iyagoo dee markaa cadaab iyo taasna lagu bishaaraynayo Eh, bal markaasna dee halkii loogu talagalayna iyagu laba marayo oo warsushaas ama malaa'igta iyaguba acwaantiisa kolay wadaa'iftaa kalena kalaba yeelanaya ayay noqonaysaa nisbadii oo de iyaguna qaybbay kaba yihiin tawafigii ay kaba yihiin oo tanbaa bal markaa aayaadkaa kalena ay kuba xambaarnaanayaan marka waxa adigu dee aayaadkan iyo tawafigan cidda bal tawaliyaysa oo kale oo qur-aankii intuba ay nooguba sugan yihiin wax tacaarudoo kama dhexeeya ma jirto intaas baana ujeedadiisu ay halkan walow aanu dee qaybtaa kale inoo soo dhammayn marka wuxuu ihi ilaahay idin huwa alfaacilu fi lxaqiiqati kama qaala tacaala allahu ilaahay yatawafa alanfusa xiina mowtiha yatawafa macnaa wuxuu arwaaxdooda iyo nafaha ayuu qabanayaa qaadayaa isagu xiina mowtiha waa dhimashadeeda agteeda markaa naftu ay go-ayso ay dhimanayso ilaahay subxaana wa tacaala kaa ruuxdooda qaadaya naftaa qabanayaba weeye walatii ti ay wayatawafa wuxuu iyadanaa qabanayaa ilaahay u oofsanayaaba allatii ti lam tamut aan dhimanna fii manaamiha seexashadeeda oo markaa nafta uu ruuxu seexdo waaba kan walow dee ruuxdii baadinigahid ay jirto nolosha ay baaqi tahay haddana dee wixii keenaya naftii shucuurkan iyo dareenkan keenaya waa tan kala tegaysa oo taa marka ay naftu seexanaysana taa aan weli waqhtigay dhimanaysa la gaadhinna ruuxdeedii qabashaa jiraysa dee gaarba ah oo tawafi gaaraa jiraya markaa iyadu ay seexatoba ah fayumsiku uu baaqi yeelayaa haynayaa allatii tii qada calayha almowta markaa xataa ruuxu dhinto tawafigan gaarki mudaarkiciine tawafigan manaameedna uu dhaco haddii ilaahay uba qadaray kuwaa iyagoo seexday in dee waxa weyaan ay hurdadooda kuba dhintaan oo dee in badan bay taasba dhacdaayoo ah hurdadooda intay ku dhintaan aanay sooba toosin naftii caynkaas aydee loo qadaray geeri iyada laguma soo celinayo weeye ilaah baa subxaana wa tacaala agtiisa ku hayn wayursilu waa dirayaayoo alukhraa tii kale ilaa ajalin musamaa ilaa intay ka gaadhaysa ajal xadaysan oo waqtigii cumrigeeda uu ku dhammaanayo waa lagu soo celinayaa markaasuu dee ruuxu soo toosayaa waa noolaanayaa ilaa ajashiisii uu dhammaysanayo ina fii dalika arrinka caynkaasana la aayaatin aayaad baa kuwa sugnaaday liqowmin qowm yatafakkaruuna umuuraha ku fikiraya u fiirfiirsanaya oo ku cibro qaadanayo kuwaana qaadanaya ayay aayaad ugu uguba sugan inay wax ku gartaan markaa sheekhu wuxuu uhi walaa tacaaruba abadan labadan aayadood qul yatawafaakum malaku lmowti iyo allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha iyo dee aayaadkii kalaan sheegnay wax tacaarudo asal ahaan kaba dhexeeya ma jiraan waayo fa malaku lmowti malagan geeridu yaqbudu alarwaaxa nafaha ayuu qabanayaa alatii yaamuruhu allahu biha ilaahay isaga amrayo oo arwaaxda uu yidhaaha ilaah soo qabo ajasheedii dhammaatay ayuunbuu qabanayaa wa huwa min acdami almalaa'ikati khalqan isaguna marka la eega xagga malaa'igta aruurka iyo shakliga iyo suurada kuwa ugu waaweyn buu kaga mid yahay walam yarid lahu umuu soo aroorin ismun magac muxadadun xadiisan lkitaabi wa sunna qur'aanka iyo xadiidka macnaa jibriil waa kanoo magaciisii qur'aankiibuu inoogu sugan yahay mikaailiyo de ama miikael ama mikaailiyo israafiilna waata nusuustii de adigu magacyadoodu inoogu sugan yahay maalinkoo kaleo khaasina naarana bal waa inoogu sugan yahay munkar iyo nakiirna de waata axaadiida qaar baa kuba soo aroortoo kale waatan raqiibicatidna aan hayno marka walow dee sifooyin ay yihiin laakiin waa dee mid sifadan baaba isagina uu kuba sifoobayaa oo labadooduba sifada way wada yeelanayaan laakiin malakan geerida malakulmowtu waa soo noqnoqdaayo qur-aankana waa kan inoogu sugan axaadiidana waa inoogu soo noqnoqdaaye laakiin magac gaara oo ama qur-aanka inoogu sugan oo malagaasi leeyahay magaciisa ama inoogu sugan axaadiidta ma jirto ama iyada waxyaalahan shuhroobay ee israa'iil in la yidhaaho oo kale taasi waa wax dhici karta inuu akhbaarta israa'iiliya ka soo jeedo ahaarta qaarkoodunbuu ku soo arooro laakiin raadkooduna inuu xaggaa yahay laakiin wax nas ah oo qur-aankii ama xadiidkii oo inoo suganoo magaciisa ku soo arooray ma jirto taa daraaddeed wixii nusuustu ay kuba gaabsatay oo malakulmowd unbaan ku gaabsanaynaa amaa dee casraa'iil oo iskaba shuhroobay oo dee matalan a'imadeennana barhkood kutubtooda warkooda ay kuma soo naqliyaan walow ay sheegaan inay de aahaartaasun ay tahay ayuunba waxa weeye taasi wax dee nasoo kuba yimi ma jirta tii baan in sheekhu noogu baraarujiyo muxuu ihi walam yarid lahu ismun muxadadun fi lkitaabi wasunna wamaa warada fii dalika wixii soo arooray arrinkaa ah ee sida casraa'iil oo kale falaa yasixu can rasuuliillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay wax ka sugan ma aha wainama huwa min kalaami ahlilkitaabi nimanka ahlulkitaabka kalaamkooda weeye dee magacyo kala duwan malaa'igta qaarkood uba yeela ee waxyaalana dadka ama akhbaarta israa'iiliga urursaday ee waxyaalahaasna ay soo naqliyeen kutubteediina dhex dhacay laakiin waxnasa oon xagga tasmiyadiisa ma jirto oo isaga dee waa sifo ahaantiisan malagaa geerida inuu yahay waana malag gaara oo mucayana oo wadiifadiisiyo taa ay tahe laakiin waxay naga maqanun waa magaca uu leeyahay ma hayno se jibriil iyo mikail iyo aanu hayno magacyadooda isaga uma hayno weeye marka magaca casraa'ilna bay kol hadday arrintiisu taa tahay waxna soo jiranu jirin waxaa jira aaaarta qaarkoodoo dee can ahlilkitaab iyo kollay calaaqadoodu ama xagga onraadkuba leh iyada magacan kuma magacaabayno wayuminuuna waxay rumaynayaan dadkii iyagoo ahlu sunno ahaa bianna fi lqabri qabriga inuu ku sugan yahay cadaaban cadaab xaqiiqiyan waa cadaab xaqiiqiya uu kuga sugan yahay oo yaqacu dhacaya cadaabkaasi cala alkufaari waalmunaafiqiina kufaartii iyo munaafiqiintii iyo wa calaa man cidii shaa allahu ilaahay doono oo min fasaqati lmuslimiina muslimiinta kuwoodan fasaqada ah bal adigu waxa weeye oo kaleo iyadana jira cadaab qabri baa jira intaan cadaabkii weynaa la gaadhin hadduu jiro naciim qabrina waa jiraa ciddii iyagu toosnayd ee mu'miniinta ahayd ee su-aalaha su'aalaha qabriga lagu weydiinayo si fiican ugaba jawaabtay naciim qabri loogu nicmaynayaana waa jiraa dadkaas ee cadaabkanna waa jira haddaba in cadaabkaa jiritaankiisu dee waa wax ay adigu rumaynayaan dadkii mu'miniinta ahaa ee ahlu sunna ay rumaynayaan kolle dee bacda asxaabi alahwaa walow dee kolayse malaa kutubta loogu soo noqliyo dee barh iyagu aan maqaalaadkii muslimiintaba aan lagu tirinayna xaggan qabriga cadaabkiisa uu jiro aimo kala duwanna culimo kala duwanna kolay ay muctasilo u teeriyaan in cadaabulqabriga iyagu ay inkirsan yihiin walow dee la arko taasi naqli aad u dabdisan inaanu ahayn ashkhaas iyaa kaba mida ah oo iyaguba iska fogeeyaan mooyaane iyagu bal maalan dee kutubtoodii markaa la arkay iyo waxyaalahaas koodii dee bal maalan ictisaalka lagu ogaayo ama dee halkaa madaxdoodii a'imadooda ugu ahayd qowlkoodu aanu ka ahayn haddana dee a'immadeennii in badan waxay u tiiriyaan markay halkan kala hadlayaan inkaarka cadaabulqabri la inkiro muctasilo si guud waana afraad mooyaane laakiin waxa mabda ahaan iyo madab ahaan iyo loogu tiiriyo kulli ma aha oo iyaguba ajaanibkan ee waxa weeyaan dhammaantood iyo intooda badanimo inkirsana cadaabka qabreen bal waxa weeyaan wa yuuminuuna biana fi lqabri cadaaban xaqiiqiyan iqaw cala alkufaari walmunaafiqiin wacala man sha allah mufasaqat almuslimiin walaysa almuraadu wuxuu yihi shaarixu maaha waxaa looga jeedaa min alqabri hadihi ah, alxufrata fi lardi xufradan iyo godkan dhulka kuba sugan taas loogama jeedo wuxuu inoogu deetaa u leeyahay waa haya hadalka inoo soo socdee haddii la idhaahdo cadaab qabri uun oo la idhaahdo qabrigii uun buu ku kooban yahay ee ruuxii cadaab ka mutay ee ama bal ciddii ilaahay iraadeeya fasaqada muslimiintaba ah ama haba ahaado munaafiqiin iyo taasoo kale kuwaa dee xadiidku kuba yimi kii munaafiqa ama murtaabka ahaa oo rasuulka yahalaa ninkan laydiin soo diray muxuu yahay uu odhanayo haahaa laa adri dadka wax lahaa umaan idhiyo anigu waan iskaba idhi uunoo markaa deeta halka cadaabkuu kaba bilaabmayo de haddii laydhaa waa in qabriga uun meesha waxa ka baxaya haddii aanu qabriga laba xabaalinba dhulka korkiisa lagaga tago oo kale bahala ay cunaan dad uu qorqoomo dadkana uu yahay markaynu cadaabkii ka badbaadaya hadalka soo gelay marka wuxuu leeyahay ujeedadu ma uun dee waa waxa u badan dadka in la xabaalo halkaas la geliyo godkaa la geliyo ee laakiin maaha taa macnaheedu kol haddaan godka la gelin hadduu ehel cadaab u ahaa oo cadaabkani isaguna dee dadkii la cadaabayo